bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo sagaalaad oo suuratu nisaa ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu sharaa'icu diin ilaahay noo fududeeyey oo amuuraha masaalixdeennana ilaahay uu noo fududeeyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala na soo yidhi allah wuxuu doonayaa inuu idinku soo noqdo oo tawbadiinna uu aqbalo ilaahay daacadiisa idiin celiyo kuwa waxaa weeye shahawaadkooda raacaya oo kufaartaa amba zaaniyaashaani waxay doonayaan inaad iilataan iilasho weyn oo xaq aad ka iilataan oo ayagoo kalaad noqotiin haddana ilaahay wuxuu yidhi alla wuxuu doonayaa inuu idinka fuudeeyo oo axkaamu sharci uu idinka fuudeeyo maxaa yeelay insaanka isagoo daciifa ayaa la abuuray oo waxa weeye shahwada iyo haweenka aan ka sabri karaynin kolkaas ayaa waxaa weeye ilaahay tawsica ayuu sameeyey sidaan aayadar aan kusoo maraynay aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramayaa markuu soo caddeeyo nahyi layska nahyinaayo can bacdilfuruud weeye farjiyaasha barkood layska nahyinaayo bacdina laysu baneeyey ayaa ilaahay wuxuu caddaynayaa meeshaan inuu ka gudagalo nahyi layska nahyinaayo can bacdi alamwaal weeye walanf maalyaalka bartood oo layska nahiyo iyo nafta barteed oo layska nahiyo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa taakuluuha cuninowdha ilaahay amwaalakum maalyaalkiinna ha cuninowdha ilaahay laa taakuluuha cuninowdha ilaahay amwaalakum maalyaalkiinna ha cunina baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina ilaa laakina ayuu dha ilaahay an takuuna inay ahaato mooyaane ayuu dha ilaahay tijaaratan tijaaro tijaaradaasoo saadiratan kasoo fusha can taraadin raali ahaansho oo minkum xaggiina ka ahaatay walaa taqtuluu ha dilina wdha ilaahay anfusakum naftiina ha dilina in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman alihi idiin naxariista ilaahay subxaanahu watacaala dadka muuminiinta ayuu haddana wuxuu ka nahyinayaa maalkooda inay baadil ay ku cunaan ilaah wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa taakuluuha cuninowdha ilaahay amwaalaku maalyaalkiina baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina hadda ilaah wuxuu yihi laa taakuluu amwaalakumowdha ilaahay baynakum bilbaadili waxaa weeye maalka oo baadil lagu cuno wuxuu noqonayaa in macaasi lagu bixiyo xoolaha macsi lagu bixiyo muraadka loogaga jeeda akligaana waxaa weeye mutlaqu lakli weeye qaadasho oo waxaa weeye sharci daraahu way soo gelaysaa akligana waxa looga cabiraa layidhi liannahu mucdamu lmaqsuudi yaa layidhi min alamwaali maalka sida looga qasdaayo waxaa u weyn baa layidhi in la cuno marka akligu waxaa weye waa mucdamu lmaqsuuda layidhi waxa loo qasdo waxa u weyn maalka looga qasdo ee haddii waxaa weeye akhdi oo markaasi biqayri sharcina wax lagu qaato lamid bay noqonaysaa oo hadda meeshaan mudlaqulahdi yaa loola jeedaa alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa taakuluuha cuninowdha ilaahi amwaalakum maalyaalkiina baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunowdh ilaahay xaaraam ha ku cuninowdha ilaahay wax ilaahay sharciga uu ku xarimay sida ribada oo kaleentood iyo qasbiga oo kaleentood maalkii haddii riba lagula isticmaalo oo ribo lagula dhaqmo oo ribo lagula mucaamaloodo xaaraan buu noqonayaa qasbi isagana saas weeye dadkii maalkiisa laga dhaco oo laga soo booliyo ayaduna lamid weeye sariqadii tuuganimadii dadka xoolaha laga xadaayna lamid weeye rishwadii aydana xoolihii laaluufta xukunka lagu qaadana lamid waayo waxyaabo badan oo muxaramaada ayaa laysaga nahinayaa ilaa laakina isisnaha waa waxaa layidhi waa munqadica layidhi ilaa laakina ayuu dheh ilaahay an takuuna an taqaha inay dhacdo mooyaane tijaaratan tijaara dheh ilaahay ilaa an takuuna tijaaratan ilaa an takuuna tijaaratan labadaas waa la akriyaa marka hadda haddii nasbe la akriyo ilaa an takuuna tijaaratan markii la yidhaahdo ilaa an takuuna alamwaalu amwaasha inay ahaato mooyaane tijaaratan tijaara inay ahaato mooyaane weeye haddii la yidhaahdo ilaa an takuuna tijaaratun la yidhaahne kaanadaana waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa taamo oo taktafi bimarfuuci ah ayay noqonaysaa ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane ay taqacay bacda tijaaratun tijaara inay dhacdo mooyaane oo waxaa weeye ay ahaato tijaaradaasoo saabiratan kasoo fushowdha ilaahay can taraadin isu raalli ahaansho oo minkum xaggiina ka aata wadiibi nafsin weye falakum an ta'kulaa ah weye wixii macnaha haddii la kala gato oo beec oo sharci wax lagu kala gato markaas waxa weeye amnigeedu waa bannaan yaha weeye amase ilaa an takuuna tijaaratan haddii la yidhaahdo waxa weeye kaanadan waxaa lasoo soo qadarayaa isimkeediyaa la soo qadaraya tijaaratanana waxay noqonaysaa khabarkeedi oo waxaad dhahaysaa ilaa an takuuna alamwaalu amwaasha inay ahaato mooyaane tijaaratan tijaaro ay ahaato tijaaradaasoo saadiratan kasoofusha u soo qadaro can taraadin isu raalli ahaanta minkum xaggiina ka ahaatay marka hadda waxa weeye haddaysan saas ahaynin oo masalaba qasbi ay tahay ama qis ay tahay ama khadiico ay tahay xalaal noqon mayso weye waxaa kaloo la shardiyaa inay markaasi calaalwejil marla wej oo raali sharciga looga yahay ay oo marka beecaa laftiiskiisa wax lagu kala gadanayo beec sharcigu uu baneeyey inuu yahay baa shardiya hadda tijaarada waxa digri loogu khasisaa layidhi digriga waxa tijaarada loogu khasisay waxaa leeyahy tasarufka qaalibkiisa oo maalka lagu tasarufo tijaarada ayuu badan yahay baa layidhi lidawiil ah, muruu'aad weye dadka ahlu muruu'adaas tasarufkooda maalkooda wuxuu u badan yahay inay tijaaro ugu tasarufaan weye haddaba ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa taqtuluu ha dilina udha ilaahay anfusakum naftiina ha dilina naftiina ha dilina waxaa laga wada haleeye birtikaabi maa yu-addii ilaa halaakihaa weye naftiina wax halaag gaarsiinaayo ha samayna weeye ayan kaana weye wax kastoo ahaadaba fi dunyaa aw ilaakhirati weye ilaahay wuxuu yidhi walaa taqtuluu ha dilunowdha ilaahay anfusakum naftiinna ha dilunowdha ilaahay waxaa la doonayaa nafta wax dil gaadhsiinaya in laga ilaaliyo oo aan nafta la dilin weeye masalanba dilka adduunyada qofkaanu inuu dinayso asagoo muxsana weeye oo hadda koor guursaday dil ayaa rasmiga ka rati maayo amase masalanba waxa weeye qof uu dilo xaqdara ku dilo asagana waa la dilayaa ama isagu naftiisa uu dilaa layidhi oo qami oo ku dilaayo ama satiiraanyo oo naftiisa saas ku dilaalaya maxaa yeele naftaada inaad murug ku disho lama rabo inaad tiiraanyo ku disho lama rabo inaad naftaada adigu isdishana waxaweye lamid weye maxaa yeele abu hurayra xadiis laga wariye ayaa nabigen wuxuu yihi calayhi salaatsalaam man taradaa min jabalin ou dhahay buur qofku iska soo antarooriyo buur iska soo rido weye faqatala nafsahu naftiisa dila fahuwa fii naari jahannama yatarajaa fiiha khaalidan mukhalladan fiiha abadan naarta jahanama ayuu ku aroorayaa oo waxa weeye mar walba lagu tuurayaa isagoo ku hadhaayo weligiisow dhah waman taxasaa suman qofku sun ada dad waxaa jira waxa weeye waxyaabo muruga iyo waxayna ku dhacaan naftooda dila qofki sunca buu dhahay faqatala nafsahu naftiisa dila fa sumuhu fii yadihi sunkiisu gacantiisay ku jiraysaa maalinta qiyaamo asagoo kunti gacanta kuwa taaba soo bixinaya yataxasaahu oo markaasi cabaaya fii naari jahanama jahanamo naarteeda khaalidan fiiha abadan isagoo weliisna ku waaraayo maxaa yeele qofku hadduu naftiisa dilo gaalnimo ayay noqonaysaa waman qatala nafsahu bixadiidatin uu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam qofkii naftiisa bir ku dila fa huwa yatawaja'u bihaa fii badnihi fii naari jahanama waxaa weeye qofkaasu birtaas calooshiisa ayuu ku jarjarayaa oo uu gelgelinayaa maalinta qiyaamo naarta jahanamo isagoo ku jiro oo weligiisna ku waarayo marka walaa taqtuluu anfusakum waxay keenaysaa wax naftaada dib gaarsiina inaad samayso iyo inaad nafti laftirkeeda aadisho oo adduun iyo oo markaasi cuquuba ay kaaga timaado markaasuu dha ilaahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina in allaha alla kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay bikum idinka raxiiman mid idiin naxariista ayuu ahaaday in allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikum idinkowdha ilaahay raxiima mid idin naxariis ilaahay subxaana watacaala waa idiin naxariis badan yihi oo ilaahay waxau idinka mancinayaa inaad maaragtay maalka aad xaaraan ku cuntiin iyo inaad naftiinna aad dishaana ilahay idinka mancinayaa taasina naxariis ilaahay idiin naxariisanaayo weeye waman yafcal ruuxii falowdha ilaahay daalika kaas waxa laga nahiyey cudwaanan u sameeyowdha ilaahay ama iska xaalayso cudwaanan xaal u yahowdha ilaahay kii xad gudbaayo wadulman xaalow xaalaya kii daalima fa jeer dambowdha ilaahay mislihi waanu geenaynaa kaas naara naar ayaanu geenaynaa uu ku gubto wa kaana daalika kaasina wuxuu ahaadowdha ilaahay calallaahi ilow korkiisa yasiiran mid ku sahlan ayuu ahaaday alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waman yafcal ruuxu falowdha ilaahay daalika kaas waxyaabahaas la soo nahiyey qofku sameeyowdha ilaahay cudwaananowdha ilaahay xaal ou kii xadgudbaaya ama se cudwaanan xaalaya kii xadgudwa ficilkaas wa dulman xaalaya kii daalim ama dulma xaalu yahay ficilkaas kii maaragtay dulmi ah ama qofkaanu daalim uu yahay fa sawfa jeer dambowdha ilaahay nusliihi waanu gelinaynaa naara naar ayaanu gelinaynaa naar uu ku gubta ayaan maalinta qiyaamo gelinaa nowdha ilaahay wa kaana daalika kaasina wuxuu ahaaday in naar la geliyo maalinta qiyaamo calallaahi ey korkiisa yasiira mid sahlan in naar la geliyo oo waxa weeye dembigaas uu gala lagu cadaabo ilaahay subxaanahu watacaala wax ku culus maahan oo waa shay yasiir own ilaahay haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala sanigu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shaykiisa kan waaweyn tunhowna laydinka reebaaya canhu isaga xaggiisa nukafir waanu ka asturaynaa cankum xaggiinna owdha ilaahay sayi'aatiku xumaanyaalkiina wanukulkumaanu idin gelinaynaa mudkalan gelinow ilaahay kariiman oo wanaagsan dunuubta hadda marka waxaa weeye waxay u qaysamaysaa kabaa'ir iyo sakaa'iray u qaysamaysaa dunuubta hadda laga soo warramaayey oo maalka waxaa weeye adli oo xaaraama lagu cuno nafta oo la dilo waxay aheeday kabaa'iray ahaaday haddii marka waxaa weeye laga dheex leexda kabaa'irta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa in wixii markaasi waxaa weeye kaloo sakaa'ira in la dhaafaayo oo lagu dhaafaayo daacada lagu dhaafaayo isla markaas ilaahayna iska dhaafaayo xataa biduuni dhaaca ilahay iska dhaafaayo laakiin waa markii kabaa'irta laga fogaado ilaahay wuxuu yidhi intajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shaykiisa waaweynow dha ilaahay tunhowna laydinka reebaayo canhu isaga xaggiisa kabaa'irta marka maxaa la yidhaahdaa khilaaf waa jiraa waxaase la yidhi loo badan yahay waxaa loola jeedaa halayidhi kabaairta wixii waciid oo ku soo arooray amase waxaa weeye ay ku soo aroortay xadaa layidhi sida hadda dilka iyo zinadoo kale iyo sariqada weye iyo waxaa weeye kuwaas iyada waxaa ku arooray xadaa ku aroortay waxaa markaas xad ku soo waaweyn namiimadoo kaleentood xanta iyo maaragtay isku diradirada iyo beenta waxyaabo badan ayaa jira weye wuxuu dhahay cabdulaahi ibnu cabaas wuxuu dhahay ila sabcumiati ahra buu dhahay todoba boqolay usii dhow yahaba laakiin hadda sida aqwaashu waa badan tahaye culimmada qaar waxay yidhaahdeen sabcu muubiqaatka ayaa loola jeedaa istanibuu asabca muubiqaati xadiiskii ahay todobadii ku aroortay ayaa waxaa loola jeedaa kabaa'irta dadaa ku tageen laakiin sida raajixa waxaa la yidhaahdaa kabaa'irta wixii xad ay kusoo soo aroortay amase waxa weeye waciid oo kusoo arooray ayaa kabaa'ir la yidhaahaa leey marka ilaahay wuxuu yidhi haddaad ka dheeraataan kabaa'irtaasowdha ilaahay nukafir cankum xaggiina waanu ka asturaynaa sayi-aatikum xumaayaalkiina dunuubta saqaa'irtaa waa laydinka asturayaa oo daacada ayaa lagu asturayaa weye ah, ay bificlihaa weye ziyaadatan cala alijtinaab weye ayagoo ijtinaabkaas ka ziyaadaa weye marka hadda saqaa'irta waxaa weeye oo waxaa loola jeedaa xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa weye marka hadda saasaa la leeyahaa lihi qaar waxay yidhahdeen laa yuftarad daalika lama shardiyay leeyihiin baltu kafaru sakaa'ir waxaa lagu dhaafaya bijtinaaba kabaa'ir faqar oo qaar waxay yidhahdeen daaca idoon lala imaan xataa waa la dhaafaya hadii kabaa'irta laga dheeraado kabaa'irta oo laga dheeraado min acdami daacaaday ka mid tahay saasay yidhaahdeen weliba sidaasaa muctamad ahaa layidhi maxaa yeele aayadda ilaahay wuxuu ku cadaynayaa wixii markaasi kabaa'ira haddii laga dheeraado ilaahay buulee nukafir cankum sayi'aatikum aatikum leey ee macnaha waxa weeye sakaa'irta markaasi dhaaca la yimaado aayadda kuma cadda wanudkulkum waanu idin gelinaynaa howdha haddana ilaahay mudkhalan gelin miinta markii la goday idqaalan weeye gelin ayaanu idin gelinaynaa kariiman oo wanaagsan waa jannade waxaa kaloo la akriyaa wanudkulkum waanu idin gelinaynaa minta la kordhigo makaanu gelin weeye kariiman oo wanaagsan oo jannada iiduna noqonaysa taasay iduna noqonaysaa halihii marka hadda ismu makaan in laga dhigo iyo in markaasi waxaa weeye isqaalan laga cabiro iyadana markaas labadaas way bannaantaha layidhi haddii la yidhaha mudkadan makaanu gelin weye mudkadanna macnaha idkaalan weye wanudkulku maanu idin gelinaynaa mudkadan ayuu dha ilaahay gelin ayaanu idin gelinaynaa kariiman oo wanaagsan dha ilaahay walaa tatamanow ayuu dha ilaahay ha tamanina maa shay fallalaallaahu ilaahay uu ku fadilay bihi maaga baclakum barkiin calaa baclin barka kale uu ugaga fadilay rijaali ragga waxaa u sugnaadowba ilaahay nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii iktasabuu ay kasbadaanowdha ilaahay welinisaa'i haweenkana waxaa u sugnaaday nasiibun nasiibowdha ilaahay mimaa kii iktasabna ay kasbadaan yas'alullaaha alla su-aashowdha ilaahay min fadlii fadligiisa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman allay ku cilmi leh aayaddan ilaahay wuxuu leeyay subxaanau watacaala walaa tatamanowha tamanine marka hadda aayaddan waxaa la sheegay sawnasuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi waasukeeda sayidatinaa umu salama ummahaatulmuuminiin kamida weeye waxay dhahday baa layidhi umu salama laytanaa kunaa rijaalan isgaaday allah heleesalaytadayne rag maxaanu ahaa weyne haddaan haweenahay fajaahidna aanu jihaadnay wa kaana lanaa mislu ajriirijaali ragga ajirkoodoo kalena aanu helnay sidaasay umusalama dhahdaa layidhi markaasaa ayaddaanu soo degtay baa layidhi oo ilaahay walaa tatamanow ayuu dhahaa layidhi saasay marka inay ragga ay kamid mid ahaatay jeclaataa layidhi maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala ragga waa ka fadilay haweenka umuur dhowra ayaa ragga lagu fadilay waxaa kamida ah jihaadka ragga waajib ku yahay ragga waajib ku tahay inay jumco ku dukadaan haddana waxaa weye dhaxalka wax ziyaadaha la siiyey waxyaaba fara badan xagga wilaayada wax badan ayaa la siiye weye tamanigana waxaa la yidhahdaa atacaluq bixusuuli amrin fi lmustaqbala la yidhahda waxaa weeye in la tamaniyo oo la jeclaado laabta lagu xirso oo lagu tacalluqo amar mustaqbalka waxaa weye xasilaayo weye talahufki isaga kuma jiraa layidhi waxaa weeye atacaluq bixusuulin amrin filmaali weeye wax maaliga horuu tagay ee laga murgaa la yidhahda marka sidaasay noqonaysaa halayidhi markaasuu dha ilaahay walaa tatamanawha tamaninow dha ilaahay hadda tamaniga kanu waxa weeye midka xasadkaa ma ahan baa layidhi oo hadda uu musaamo keeraa weye haddii waxaa weeye qofkaan waxa uu haysto in ilaahay adiga ku asagana alla u daayo aad sidaas tamaninayso taas wax dhibaato ay leedaha ma jirto maxayla nabigeenu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fitnataynuu dhahay xasadkan waxaa weeye wax la majeersado oo la kanta ma jirow dhah ilaahay ilaa laba mooye rajulun aataahu llaahu maalan nin ilaahay maal siiyey fasalladahu calaa halkatii fi lkhayri ilaahayna uu ku diray in markaasi khayrka uu ku baabiyo xoolihiisa warajulun aataahu llaahu alxikmata iyo nin ilaahay xikmad uu siiyey fa huwa yaqlii ku xugminaayo wa yucallimuha annaas dadkana baraayo laamaniyo aytay limujaradi lghinahaa layidhi waa iska jaa maal waxaa wey waxaad u tamaynaysaa inaad qani noqoto kaliya laakiin wax kale hadda maaragtay qalbiga kumaysid waa jaa-isaa layidhi laakiin waxaa fiican maal markaad tamaninaysid inaad ixsaan iyo walba aad ka samayso inay qalbigaaga ay ku jirto marka sidaas markuu dha ilaahay hatamaninow dha ilaahay wixii alla uu fadilay barkiin barka kale uga fadilay xagga adduunyada min jihati dunya wey xagga adduunyada laan dadka adduunyada isaga mid maaha awi diini ama xagga diintoo diintana aqoonteeda dadka waa lagu kala fadilay waxaa la rabaana markaasi tamanigaasu inuusan xasadku gaarsiin iyo markaasi caro maxaa yeele tamaniga nooca hadduu bato wuxuu keeni karayaa qofka inuu xasad gaadhsiiyo qofkan xoolihiisa uu xasdo ama uu diintiisa xasdo lirijaali ragga waxaa u sugnaadow dha ilaahay nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday sawow ayaa loola jeedaa mimaa kii iktasabuu ay kasbadeen ow ilaahay raggu waxay sawow ka helayaan buu dha ilaahay waxay kasbadeen bisaabi maa camiluu weeye waxay camal faleen sababkooda ayay ku helayaan sababu dha ilaahay oo jihaad iyo kayrkiisa walinisaai haweenkana waxaa u sugnaaday ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday sabow ayaa u sugnaaday mimaa kii iktasabna ay kasbadaan owdha ilaahay oo haweenku ayaguna waxay kasbadaan ayuu sabow ka helayaa ragguna waxau kasbado sabow ka helayaa marka waxaa weeye haweenka laftirkooda jid ayaa u furan ilaahay xaggiisa ay waxwada heli karaan taasaa ilaahay subxaanau watacaala caddaynaya marka waxyaabaha sabow ay ku helayaan oo ay kasbanayaan waxaa ka mid a ah min daacati azwaajihina ayay maaragtay ah, shaarixiintu leeyihin raggooda ay adeecaan wa xifdi furuujihina sawjigooday xifdiyaan oy xaaraanta ka ilaaliyaan wey sidaas ayaa waxay kamid tahay waxyaabaha hadday kasbadaan ilaahay agtiisa sabab ay keelayaan weye taasaa ka mid ahaa layidhi maxaa yeele xagga daacada zawjka markii la yidhaahdo waxuu nabigu dhahay calayhi salaatusalaam low amartu axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha axad haddaan amri lahay u dhahay ilaahay ayuu dhahay nabigu axad haddaan amri lahay maba amraayo weye axad kale inuu u sujuudo siin ilaahayaa iska leh laakiin low aan amri lahay axad axad inuu u sujuudo naagta ayaa waxaan amri lahay u dhahay nabigu inay ninkeeda u sujuudo xadiis nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam idaa baata rajulu ninku markoo baryo qaldaanan xaalow u cadhaysan calaa zawjatii zawjadiisa baatat ilmalaa'ikatu malaa'igtu way baryaysaa talcanuhaa ah, iyadoo naastaas lacnadaysa ila sabaax weye subaxdii intii laga gaarayo hadda subaxdii qaayo maahane intii ninkeedu raalli uu ka noqonaayo naastaa ninkeeda markay xumayso intii ninkeedu raalli uu ka noqonaayo oo daacadiisa ay ku soo laabanayso malaa'igta ilaahay lacnada way ku wedaysaa marka haweenka waxa weeye xagga sawjkoodana inay rilla ka kasbadaan ilaahay xaggiisana rilla ay ka kasbadaan ayaa la doonayaa taas ayaa waxay u noqonaysaa nasiib ayuu noqonaysaa ilaahay uu ku sawaabiyo markaasu haddana dha ilaahay wasalullaaha alla su-aasha min fadlihi ilaahay fadligiisa su-aasha rag iyo haweenow waxaad u baahan tihiin ilaahay weydiista ilaahay subxaana watacaala asaga ayaa idin siinaayo wasalullaaha alla su aashowda ilaahay subxaana watacaala min fadlihi ilaahay fadligiisa su-aasha fadliga ilaahay isagaa cid walba waasa u ahe ilaahay fadligiisa weydiisa weeye oo macnaha ilaahay inuu fadligiisa wax idinku siiyo ilaahay weydiistow dha ilahay subxaana fadliga laba waasac in allaha allana kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman allayku cilmin ayuu ahaaday in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la kulligiisa caliiman allayku cilmin hadda cilmiga ilaahay waxaa kamid ah ahaa maxalulfadligaas maxalul fadligaas weeye fadligaas maxalkiisa oo dadka markaasi waxaa weeye ilaahay ugu tafallulaayo iyo haddana waxaa weeye fadligaa markaasi ragii haweenay isleeyihiin haddana waxaa kamida ah su-aashaas ilaahay subxaana aad su-aalanaysaan oo ilaahay subxaanau watacaala idiin oofinaayo ayaa kamida cilmiga ilaahay subxaanau watacaala wax walba inuu ogyahay welikullin kullin kuwa arkowdha ilaahay oo rag iyo haweena jacalnaa waxaanu u yeelnowdha ilaahay mawaaliyowdha ilaahay kuwa maaragtay la xiriirowdha ilaahay casawalmayy markaas ayaa loola jeedaa welikullin kullin kuwa arkowdha ilaahay waxaa laga wadaa likulli man maata min arijaali wan aw nisaai waxaa laga wadaa ha layidhi qof kasta oo dhinto raga amba haweenaa layidhi wuxuu leeyahy mawaaliya macnaha wariso weeye wariso oo dhaxlaayo weeye mimaa fii tarakal waalidaani labadii waalid ay ka tagaan iyo wal qaraabadii ayaa ilaahay dhahay waxaanu u yeelnay qof kastoo ragii haweena hoo dhinta wariso oo dhaxlaayo wixii labada waalid ay ka tagaan amba qaraaba ay ka tagaan oo maala weye min ah. almaali markaas aladii tarakahu lwaalidaani maalka oo labada waalid ay ka tagaan iyo qaraabadu weye ah, waa in maatuu weye hadday dhintaan weye marka hadda bacdulmufasiriin saasay aayaddaas ku xalliyeen qaarna waxay yidhaahdeen eh, alwaalidaani waalaqrabuuna bayaanun lilmawaali waa yidhaahdeen oo waxa weeye waalidaanka waalidada iyo qaraabada ayaa mawaalida lagu cadaynayaa marka waxay noqonayaan waarisiin bay noqonayaan mawruusiin sama noqonayaan hadda labaduba saxiix weeye laakiin sida hore ayaa raajixa layidhi marka hadda ibnu cabbaas waxau dhahay walqasdu bidaalika nasku maa calayhi jaahiliyatu dhah qasadka aayaddan laga leeyahay waxaa weeye in la nasaho waxyaabihii jaahiliga ay ku sugnaa jireen oo waxa weeye min tawriisil khulafaa ayaa layidhi khulafada markaasi isdhaxlidood ahayd waxaa layidhi ninka ayaga ka a ah, waxu qaada jiraa waxu qaba jiraa layidhi dhaar ayuu maaragtay saaxibkiisa ka qaadi jiray oo saaxibkiisa ayuu u jiraa layidhi markaasu wuxuu dhihi jiray damnii damuka ah, wahadnii hadnuka aaqilu canka wa canii wa arisuka wa saasuu dhihi jira waxaa dhihi jirtaa layidhi dad markaasi waxa weye eh, eh, xulafaa dad xulafaa weeye ayaa waxay isdhihi jireen nin nin kale xaliif la ah ayaa gacanta ilayhi saaraanu dhihi jiray dhiiggayga dhiiggaaga ayaa lagu dhawrayaa eh, maaragtay dhiiggayga dhiiggaagaa lagu burinayaa waxa weye anigu waa diyaan kaa bixina adna waa iga bixinaysaa waa ku dhaxlaa adna waa ku dhaxlaaya weye arrintaas marka waxay soo gaartaa sadrulislaam baa layihi oo nin walba waxuu saaxiibkiisa ku lahaa jiray sudusaa layidhi marka waxaa weeye aayaddan waa la nasakhaa layidhio waxaa lagu nasakha waulil arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabillaahi sida insha allahu tacaala noo imaan doonta suurat alamfaal aakhirkeeda marka ilaahay tii hore ayaa laga warramayo jaahiligii jiri jirta sanadka islaamna soo gaara weli kullin kula arkowdha ilaahay oo rag iyo haweena jacalnaa waxaanu u yeelna mawaaliyowdha ilaahay kuwa dhaxlaayo weye mimaa fii taraka alwaalidaani labadii waalid ay ka tagaan iyo walaqabuuna qaraabadii taas iyadu waa caadigeeda waladiina kuwa ayuudha ilaahay caqadad ay gunuda aymaanukum dhaariyaalkiinowdha ilaahay fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda siiya waa qaybtan dambe hadda qaybta mansuuqa waladiina kuwa ayuudha ilaahay caaqadadna waa la akriyaa aad isu gunudeen owdha ilaahay aymaanukum dhaariyaalkiina aad isu gunudeen amase caqadad aymaanikum dhaartiinu ay gunuday waa dadkii macnaha xaliifnimada isugu dhaarta weye oo jaahiligii nuftada iyo irsiga inay isu sameeyan isugu dhaartay waxaana isku lahaa jireen baabi maalka suduskiisa fa aatuuhum siiyow siiyowdha ilaahay kuwaasowdha ilaahay hadda nasiibahum nasiibkooda siiya dheefta waxaa weeye dhaxalka ay ku leeyihiin siiya oo sudusa weeye waa intaan la nasakin aayaddan waa mansuuq weeye markaasi aayaddaanu weye oo waa noo imaan doontaa haddii ilaahay yidhaahdo waulil arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabiillaahi iyo aayadihii miiraaska oo hadda waxaa weeye aanu soo maraynay ayaa lagu nasahay laakiin arrintaanu way jiri jirtayoo wax waxay eeda markii horena jaahiligi ka timiday markaan dambana soo gaartay sadrul marka marka wixii mar haddii aan la nasakhin sidii xukunka u ahay oo caqadku ahay in la oofiyo oo laysku ogaay ayaa layska dalbayaa markaasuu dha ilaahay waladiina kuwa caaqadad aymaanukum dhaaryaalkiina ad isugu gulludeenoo ilaahay oo dhaanta ad isku adkayseen weye macnaha waxaa weeye ayiladiina weye markaasi caahadtumuun aad isla ballanteen fi ljaahiliyati cala anusrati waalifti weye inaad isu gargaaraysaan oo ad isdhaxlaysaan aad isula ballanteen weye dii hadda aanu sheegayno weye ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa'aatuuhum kuwahaas siiyowdha ilaahay hadda siiyowdha ilaahay nasiibahum nasiibkooda waxaa laga wadaa xuduudahum min almiiraas weeye dheefta ay ku leeyihiin dhaxalka siiyowdha ilaahay marka arrintaas waxay ahaa busaahid isku busaaliye ninkaa nimaysan waxba isu ahayn oy macnaha ahadka caadigaas isla galeen oo xaliifnimadaas ay ka dhexayso saas ayay maaragtay isku lahaa jireen walax ayagu markaas ay jidaysteen oy jaahiliyadu iska samaysteen ayay ahaaday markaasuu dhah ilaahay inallaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay laar kulligiisa shahiidan allihi dhaalacanayo ilaahay wax walba waa daalacanaya waxaana ka mida ah adinku xaalkiina marka waa noo imaanaysaa ayadan inay mansuuq tahay kolka hadda waxa weeye casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo shanaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey haweenkii la yska xarimay oo muxaramaadka ahay ayaa waxaa noogu dambeeyey haweenka oo maaragtay mutasawijaadka oo dawaatul aswaajka in ayagana waxaa weeye la yska xarimay marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala markuu taas noogaga soo waramay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna yidhi alla wuxuu idiin xalaaleeyey intaa hadda la soo sheegay oo haweena wixii ka soo hara ayuu dhah ilaahay inaad ku dalabtiin maalkiinna ama maaragtay ah oo maarki ah ama saman aad ku raadisiin oo naasti addoonta aadoo la gadanaya ah adinkoo guursanaysiin oo aan biyo-daadin oon sinaysanayn marka xukunkaas ayaynu ku soo dirnay oo casharkeenna hore ayaa maaragtay ilaahay nooga soo warramay bayaankiisana xagga ayaynu ku soo sheegnay aayadda hadda meeshaan aynu ka gelayno waxaa ilaahay ugaga warramayaa qofki awoodi waaya maal oo waxaa weeye haween xura uu ku guursado in waxaa weeye uu helaayo oo markaasi waxa weeye ruqso uu helaayo addoon inuu guursado iyadoo markaasi waxa weeye maca shuruud ay noqonayso ayadan marka hadda casharkeenna horo macnaha waanu ku dul marnay laakiin xoogaa axkaamteeda ayaa wax noogaga dhinaayeen marka haddii ilaahay idinsoo yidhi subxaanau wa tacaala haweenka wixii lala soo xalila wixii ka soo hara ayaa ilaahay subxaanau wa tacaala nooga soo warramay wixii horay loo xarimay oo ilaahay wii uu nooga soo warramay wixii ka soo hara in markaasi waxa weeye lagu dalbaayo maal oo sadaaqi iyo samankii ah ayaa ilaahay nooga soo waramay ayaddan marka hadda waxaa ilaahay waa warramaya qofkii waxaa weeye ee waaya naagfura maharkeeda waaye addoon hadda maba jirtee waxaa weeye naagfura qofkii maharkeeda waaye in markaasi waxa weeye uu addoon guursa karaayo hadda waktigan xaadirkaana waxa weeye addoomanna ma jiraan laakiin hadda waxa weeye haddee addoontu wakti kasta way imaa karaysaahoo haddii maaragtay jihaad muslimiinta iyo kufaarta ay galaan waxa addoonnimada keenaaya horaanu soo sheegnay marka haddii waxa weeye xukunkaanu mar walba waa taagan yahay haddii hadde waxaas la helo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waman lam yastadic ruuxa aan karaynin oo minkum idinka idinkamid mid ahowdha ilaahay dawlan maal aanan helaynowdha ilaahay qinan tanaadnimo weeye an yankixa inuu guursado almuxsanaati naagaha xurtaa weeye ixsaankan waxa weeye wuxuu ku yimaadaa macno dhowra ayuu ku yimaadaa oo waxaa lagu idlaaqaa tasawuj ayaa lagu idlaaqaa sida hadda walmuxsanaatu oo min annisaa'ida aan soo maraynin waxaa lagu idlaaqaa xuriyo sida hadda waman lam yastadic minkum dawlan an yanshaxa almuxsanaati almu'minaat islaamna waa lagu idlaaqaa weeye faidaa xusinna cifana waa lagu idlaaqaa muxsanaatin hayra musaafixaatin waxaa kaloo la yidhaahdaa qofka hadda ka hor guursaday waa sidaas weeye oo markaasi rag iyo haweenba ah nikaaxna wax ku makanseene eh ruxsan ayaa la yihahdaa marka ixsaanku asaa macno fara badan ku yimaada marka alla wuxuu yidhi waman lam yastadic ruuxii aan karaynin oo minkum idinka idinkamid mid own ilaahay dhownan dhawlan tanaadnimo daniimadan waxaa loola jeedaa mahru mahrulxura ayaa loola jeedaa an yankixa inuu guursadowdha ilaahay almuxsanaati naagaha xurta oo xaraa'irta ah almu'minaati oo muuminaadkaas ah hadda almuminaatigaan markay leeyahay jawin calalqaalib weeye waxaa weeye mafhuum malahaa la leeyahy oo ninku waxa weeye hadduu helo mahar oo naa kitaabiyada keedaa haddii uu helo ma u banaanaa la yidhi inuu addoon guursado hadda waxaa weeye mu'minaadka waxa loogaga cabiraayo ayaga ihtimaam gooniya oo la siinayo weeye dadka muslimiintaah inay haweenka mu'minaadka ay guursadaan ayaa laysku buuxinayaa mooyaane ninkan waxaa weeye naagta kitaabiyada haddii shuruuddii ay u dhan tahay waxaa weeye waa guursa karayaa asagoo waxaa weeye maharkeeda heli karaa in naag addoon u bannaanaa mayso fa mimaa kii ayuu dha ilaahay malakad aymaanuku midigyaashiinu ay milkiyeen ayuu yankixiisoo qadaro uu guursanayaa haddii uu waxa waayow dha ilaahi subxaana watacaala uu kari waayo naag oo xura oo muuminada adanaa kitaabiyada maharkeeda hadduu kari waayo dh ilaahay ruuxii kari waaye fa mimaakii ayuu dha ilaahay malakad aymaanukum midigyaashiinu ay milkiyeen ayuu yankix guursanayaa jawaabu shardiga yaa maxduufa la leeya wey wixii markaasi oo haweenka oo maaragtay aada milkiseen oo addoomankaa taasuu guursanaya oo min fatayaatikum ow ilaahay shaabayaalkiina kamida almuminaati oo muminaadka oo min fatayaatikum mowdha ilaahay shaabayaalkiina kama jamcu fataatin weye wahiya shaabatu min annisaai weye haweenta shaabada maaragtay ah, dhalinyarada oo naagaha kamida ah ayaa fataad la yidhaahda marka hadda ayaga hadda naagta xurka ah dee haddii waxa weeye qofkan rugso oo u helo oo waxa weeye naagtii xurkaa heedho uu waayo maarkeeda uu waayo naagta markaasi addoonta ah shardi ma ahan in waxa weeye ay dhallinyaro ay uuntaa kaliya laakiin mar haddii waxa weeye addoommo uu guurinaayo inuu dhallinyaro mid ah sii guusho ayaa markaasaa sii fiican min fatayaatikumowdha ilaahay shaabayaalkiina ka mida almu'minaatu oo mu'minaatka hadda almu'minaat sidaanu qayd weeye naag oo addoona oo waxa weeye kitaabiyada nikaaxeedu ma banaana nikaaxeedu taas bannaanaa maayo wallaahu allowdha ilaahay subxaanau watacaala aclamu aliyu ogsoon weeye biiimaanikum iimaankiina wallaahu allowdha ilaahay aclamu waa ogyaha alle biiimaanikum iimaankiina ilaahay waa ogyahay ee waxa weeye daahirkiisa ku kaaftooma weye sirkana ilaahay subxaana watacaala u tala saar ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa caalim ku ah weye marka waxaa dhici kartaa layidhi warubba amatin tafdulu lxura fiihi weye waxaa dhici kartaa layidhi oo wax badan la arki karaa naag addooma oo waxaa weeye naag xur ah ka faadil ah oo xagga iimaanka iyo xagga waxyaaba badan ugaga fiican weeye marka waxaa laga wada haalaya ta'niis weeye binikaaxil maayo qofkii naag xura ah inuu guursada waayey ayaa addoontaan marka qofka guursanaayo ayaa waxaa weeye loo dejinayaa qalbiga oo markaasi lagu dhiiri gelinayaa in macnaha waxa weeye qofkaas uusan ka san taagin isagoo haddana waxaa weeye naag xura ah maharkeeda aa heli karin marka hadda waxaa dhici karta xataa addoontaanu markay ka faadil noqonayso naagta xurtaa ah bian takuuna min kubaaril awliyaa'i masalanba waxaa dhici karaysa awliyada ilaahay oo waaweyn inay kamid tahay wa arbaabil asraari weeye masalan dadka waxaa weeye asraarta ee arbaabteeda inay kamid mid ahaataa dhici karta maxaa yeele ilaahi subxaanahu watacaala cid walba siduu doono ayuu ka dhigayaa oo marba haddii qofku ilaahay daacadiisa uu ku weynaato adoon iyo midna loo fiirin maayo kolkaasuu haddanaba ilaahay baclukum barkiin min baclin basa kale ayuu ka ahaaday min jinsi baclin weeye baclukum barkiin dha ilaahay min baclin kaa'inun min baclin barka kale ayuu ka ahaaday antum wahunna sawaaun fi diiniyaa laga wadaa adinka iyo haweenkaas muminaadka ah oo addoomanka ah diinta waad ku simantihiin weeye falaa tastankifuu min nikaaxiina weeye nikaaxooda ha kasan taagin ayaa la leeyahy maxaa yeele sayidinaa cali ibnu abi aalib karama allah wajhahu ayaa bayd shicra ayaa tiryaalihii oo waxau dhahay annaasu min jihati tamtiila akifaau abuuhum aadamu walumu xawaa dadku waxau dhahay xagga tamtiilka way ka siman yihiin ula isu kuf waaye aabbahood aadam waaye hooyoodna xaawo weeye markaasuu dha ilaahay bacdukum barkiin min bacdin kaainun min bacdin barka kale ayuu ka ahaaday fankixuuna guursadowdha ilaahay haweenkaas addoontaa fankixuuna guursadowdha ilaahay biidni ahlihinna ahalkooda idankooda ku guursada fankixuuna guursadowdha ilaahay biidni ahlihinna ahalkooda idankooda ku guursadowdha ilaahay oo naagtan addoontaa idu tasaruf ma lehe haalkeeda idanta eh, eh, idan laga helo ayaa lagu guursanaya mooyaane idan ayada laga helo laguma guursatanaayo maxaa yeele waxaa weeye wax la leeyahay weye markaasi ayuu tasaruf ma markaasuu dhah ilaahi subxaanau watacaala fankixuuhunna guursada ayuu dhah ilaahay biidni ahlihina ahalkooda idankooda ku guursadow dha ilaahay wa aatuuhunna siiyow dha ilaahi haweenkaas addoonta ujuurahunna maharyaalkooda siiya bilmacruufi si macruufa ku siiya min gayri madlin wa naqsin weeye adinkood meermeerin oo waxba ka nuqsaanin maharkooda sii ayuu dha ilaahay hadda maharka waxaa la siinayaa addoontan qofki iska lahay ayaa la siinayaa oo xataa ayadu maharka toos uma milkinayso maxaa yeela waxay culummada fuqahadaah yidhaahdaan alcabdu wamaa malakad yadaahu lisayidihi addoon iyo wixii amcihiisu ay milkiyaan sayidkiisa ayaa iska leh maadaama waxaa weeye tasarufkeedaba aan ugu guurto karin oo ilaahay uu yidhi tankicuuna biidni ahlihinna wixii meherho markaasi la siiyaane waxaa weeye ahalkeeda ayaa iska leh bilmacruufi si macruufa ayuu dha ilaahay macruufku waxaa weeye inaan la meermeerin waxba laga nuqsaanin muxsanaatin xaal ayhiinow ilaahay kuwa cafiifaada ixsaanka meeshaan cifa loola jeedaa muxsanaatin xaal ayhiinow dha ilaahay kuwa dhowrsanow dha ilaahay hayra mutaafixaatin kuwa biyo daadinaya keyrkooda xaal ay yihiin walaa mutakhidaati akhdaanin wadayhoosaad kuwa yeelanaya dayrkood xaalay yihiin haddana ilaah wuxuu yidhi subxaanau watacaala waa inay cafiifaad yihiinow ilaahay muxsanaatin xaal yihiinow ilaahay subxaana watacaala kuwa cafiifaada gayra musaafixaatin ow ilaahay kuwa biyo daadinaya dayrkood xaal yihiin oo waxaa la rabaa naagahan oo addoommanka ahu in markaasi waxaa weeye naaga oo dhowrsan oo waxaa laga wadaa fankixuuhunna xaala kownihi maca taa'if min azina bulshada ayaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala markay ka dhowsan yihiin zinada weye marka hadda zinada ay ka dhowsan yihiin warkaan waxaa weeye waxaa weeye maaragtay shardu kamaal ayaa la yidhaha almurtami ee haddii masalanba hadda zine aysan ka dhowsanayn ninkaana waxaa weeye xura uu waaye inuusan naagtaa zinada aan ka dhowrsanayn oo addoontaas inuusan guurso karin macnuhu maaha laakiin shardigan waxaa la yidhaahdaa waxau noqonayaa shardu kamaal shardu kamaala la yidhahda hayra mutaafixaatin owdha ilaahay kuwa biyo daadinaya qayrkood xaal ay yihiin weye xaalo mu'akadaa weye walaa muttakidaati akhdaamin waday hoosaad kuwa yeelanaya qayrkood xaal yihiin hadda intaanoo dhan waxaa la yidhaahdaa shardigan shardu kamaalow noqonaya marka waxa weeye akhdaantu waxaa weeye jamcu khadini weye waa saaxibkaa layidhi iyo khaliilkaa layidhi marka hadda waxaa loo sheegaa layidhi jaahiliyadu waxaa jiri jirtaa layidhi zinadu laba qaybooday ehedaa layidhi carabta zine la yidhaahdo zina alaaniya iyo zine la yidhahdo zina makfiya ama zina siriya la yidhaahdo nimanka madaxda ahoo waxaa weeye xilka isu haaya waxaa la yidhi waxay xarimi jireen zinada calaaniyada ah oo meel kasta oo waxaa weeye zinadaas lagu haayo way xarimi jireen baa layidhi zinada alaaniyadana waxaa weeye mid oo macnaha meel loo soo aadayo lagu ogyaha oo cid walba iska soo aadayso taas way xarimi jireen ayagu mana samay jireen ragga akaabirta ah layidhi laakiin kuwa maaragtay ah oo soo liita ayaa samay jiraa layidhi waxay xalaalayn jireen baa layidhi zinada oo siriyada ah oo macnaha hoos loo sinaysto arrintaas ayaga agtooda way ka banaanaa jirta labadaba markaa ilaahay subxaana watacaala waa xarimaya markaasuu dhe ilaahay muxsanaatin xaaliyin kuwa xafiifaada kayra musaafixaatin xaaliyin kuwa biyo daadinaya qayrkooda oo waxaweeye si jahra u sinaysanaya walaa mutakhidaati akhdaani walay hoosaadyaalo kuwa yeelanaya qayrkood xaaliyihiin akhilaa yasnuuna bihinna weeye siran kuwa markaasi saaxiibo been ay leeyihiin oo sir weeye sinaysanaya marka hadda intaan laga soo bilaabo muxsanaatin hayra musaafixaatin walaa mutakidaati akhdaanin shardigaas shardu kamaal ayaa la yidhaah faidaa wasigii uxsinna ayuu dhah ilaahay zuwijna weeye markii la zawjeeyo fainatayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin zina ayuu dhah ilaahay fa calayhina waxaa korkooda nisfu maa shay niskiisow dha ilaahay cala almuxsanaati naagaha xurtaa korkooda ahaaday oo min alcadaabi cadaab howdha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay oo nikaaxu mamluukaadka ah. waxaa weeye naagaha la leeyahay in la guursado cinda cadami dawli weeye markii qaninimo la waayo lagu guursado naagxura daalika kaas lasoo soo sheegow dha ilaahay limin duul ayuu u sugnaaday khashiyalcanata zina ka cabsanaayo marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hadday la yimaadaan faaxishow dhaye oo zina ay la yimaadaan waxaa korkooda ahowdha ilaahay nisfu maa shay niskiisa cala almuxsanaati naagaha xurtaa korkooda ahaaday macnaha naagaha xurtaa xadda la xadaayo niskeed ayaa la xadaaya maadaama ay addooman yihiin weye naagaha xurtaana waxaa loola jeedaa alxaraairu alabkaar weye naagaha bisaarada oo xurtaa markay zinaystaan inta markaasi la xadaayo niskeeda ayaa la xadayaa naagaha addoomankaas ayaga waxaa weeye loo fiirimaayo muxsannimo iyo maaragtay qeybkeed loo fiiri maayo marka hadda naagaha oo bikaarayaasha xadda lagu dhufto mudkoodaa lagu dhufanaya maxaa naagaha abtaarta xadda lagu dhufanayo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay suuratu nuur ayaanu ugu tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo kolka waxaa weeye boqol feeri weeye ayaga waxaa lagu dhufanayaa nus ayaa lagu dhufanaya qonton ayaa lagu dhufanayaa sanad nuskiisna waa la takriibinayaa marka hadda waxaa la yidhi naagaha oo markaasi muxsanaadka oo waxa weye hadda ka horguursaday ama ragga hadda ka horguursaday xaddoodu rajmay ihaaday kuwaan addoommankaa kuwii hadda ka horguursaday lama rajminaayo maxaa dhacay baale ambase dhis lagu dhufa maaye waxaa la leeyahay waxa weeye eh, rajmigu sidiisa ma nistoobi karaa lyii waxaa layidhi lianna rajma laa yantasifu waxa weye rajmigu ma nistoobo oo dil ma kala go'i karo maadaama dil uusan kale go'i karin waxa weeye xaddi caadigaa heeday oo markaasi jaldigaa heeday oo boqolkeed qofka xurkaa nuskeeda ayaa lagu dhufanaya ayaga ixsaan iyo qayrkiis loo shardi maayo markaasuu haddana dhah ilaahay daalika kaas waxaa la isaarayaa nikaaxulmamluukaad weeye naagaha la leeyahay oo la guursado cinda cadami dawli weeye maal badan markii la waayo liman duul ayuu u sugnaadow ilaahay khashiyaalcanase zina ka cabsanaw ilaahay qof zina ka cabsanaya weye canada waxaa weeye asalku almashaqa la yidhaah waxaa marka zine ayaa markaasaa waxaa weeye cano lagu magacaabay liannahaa sababuhaa weye maxaa yeele zinadu waxaa weeye mashaqay sabab u tahay oo waxaa weeye mashaqaday sabab u noqonayso xad adduunyada xaday keenaysaa aakhirana cuquubay keenaysaa markaasaa cano ayaa laga cabiray daalika kaasowna ilaahay liman duul ayuu usugnaaday sugnaaday canaka zina ka cabsanayo oo minkum idinka idinkamid ow ilaahay qofka waxaweye loo ruqseeyey inuu noog addooma uu guursado markuu naag xura maarkeeda waayo waxa weeye qofka zina ka cabsanaya wey bikhilaafi man laa yakhaafu min alaxraar weye midkii waxa weeye zina aan ka cabsanayn oo xura kuma jiro weye falaa yaxilu lahu nikaaxuhaa naag maaragtay addoome nikaaxeedu uma bannaano weye waxaa lamid ahaa layidhi man istadaaca dawla xuratin a layidhi naag xura maaragtay maarkeeda qof awoodi kara weye saas waxaa qaba maaragtay imaamuna shaaficiya qaba waxaa ku baxaya marka qowlkiisa min fatayaatikum almu'minaat waxaa ku baxaya naagaha kaafiraadkaa weye ayagaa nikaaxoodii ma banaanaa layidhi waxaa weeye nikaaxul haba waaye zinabaha ka baqa weye marka hadda meeshaan shuruudo ayaa aayaddan lagu soo sheegay oo waxaa shardihaa layidhi horta inay naagahaasu mu'minaad ay yihiin shardi weeye oo naagtu naag muminada inay tahay weeye addoon tahay waxaa haddana shardi shardihaa la yidhi in ninkaan waxa weeye naagtura meherkeeda uu waayo waxaa haddana shardiga ilaahay aayadda ku sheegay inuu maaragtay zino uu ka cabsado waxaa kaloo ligudarahaa la yidhi naag naagtura waa inaysan hoostiisa ahaynin oo markaasi waxaa weeye waddi awoodi karaysa haddii naag xur oo wadda awoodi karayso hoostiisa ay joogtane waxa weeye naag addoona u bannaanaa mayso sida hadda markaasi waxa weye imaamuna ashaafi imaamu maalik imaamu axmed sidaasay qabaana layidhi abuu xaniifa wuxuu leeyahay naag addoomma in la guursada way bannaan tahay ah, liman laysa taxtahu xuratun bilfa'li u leey ninkii naag xuraba aan haysan waxa weeye haba waaye eh, maaragtay ah, maakura ninkii aan waxau dhahay maakura ninkaysan hoosiisa joogin walow kaana waajida waajidan limahriha ayuu leeyahay maharkeeda habahoy karo wakhaalafa fii ishtiraadi islaami lamati waxa weeye imaamu abu xaniifa laba qodob ayuu uga duwan yahay imadan kale isagu wuxuu leeyahay ninkii naakura markaas aan qabin haba heli karo naakura maharkeeda waxaa u bannaan ayuu leeyahay addoon haddana waxau maaragtay ku khilaafsan yahay naagta addoontaa islaamnimadeeda la shardi maayou leeyay oo naag addooma oo kitaabiyada ninkaani waa guusa karah u leeyay labadaasuu maaragtay u ku khilaafsan yahay marka sidaas markii ilaahay uga soo warramay waxaa alla yidhi wa an tasbiruu inaad sabartaan ood nikaaxulmamluukaad aad ka sabartiin ayaa khayrun lakum idin khayr badan ow dha ilaahay wa an tasbiruu inaad sabartaan mu'miniinow ayuu dha ilaahay annikaaxilmamluukaati weeye naagaha addoommankaah la laleeyahay aad ka sabartaan ayaa khayrun lakum idin khayr badan ow dha ilaahay waxaana loo yeerayaa lianlaa yasiira alwaladu raqiiqan si waxaa weeye canugu addoon uusan u noqon maxaa yeele naag la leeyaho addooma haddaad guuriso oo shuruuddaasina laga hela aad guuriso ilma markay dhasho ilmahaas adigu iska yihide waxaa qaadanaya ilmahaas ninkii addoontaa iska lahay adigu waxaad noqonaysaa sac maaragtay digi booday waxaad noqonaysaa digi sac boodo digi sac boodo kalaad noqonaysa maxaa yeele digi hadduu sac boodo sacaasi anugowdaa ninkii saca iska lahay ayaa iska lay digigii ninkii lahay waxba kuma laha marka naag addooma haddaad ilmo ka dhasho naagta addoontaana adigu iska lahaynin naagti addoomood adigu iska leedahay de ilmahaas waxaweeye xuray eh, kuu noqonayaa laakiin naag oo adugu adan lahaynin haddii shuruuddaas aad ku guursato oy ilmo dhasho ilmahaas waxaa qaadanaya ninkii addoontaas iska lahay ilmuhuna addoomanay ahaanaya addoomanay iska ahaanayaan marka meesha waxaa imaanaysa in macnaha ilmahaas adugu dhasho ay addoommo noqdaan inay addoommo noqdaan ooda adugu haddana shuqul ku lahaan meeshu marka waxaa qofkaa u xasilaya shahwo gudasho kaliya wallaahu allowdha ilaahay kafuurun allihii dhaafo weye raxiimun allii naxariis ilaahay kafuur raxiim wuxuu ku yahay arrintaas waa waasiciyey oo dadka islaamka ilaahay wuxuu u waasiciyey umuuraha maaragtay diinta ayaa ilaahay waasiciyey hadda qofkii naaqura maharkeedu waaye addoon ayaa loo baneeyey yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa hawdha ilaahay liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo diintiina sharaa'icdeeda iyo umuurtiina masaalixdeeda inuu adii caddeeyo ayuu alla doonayaa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo warramay tawsicadaas ilaahay shareecada noogu sameeyey oo ilaahay uu noo waasi'a subxaanahu wa tacaala nikaaxi waxaa ilaahay nooga warramayaa allah subxaanahu wa tacaala inuu doonaayo inuu sharaa'icudiin noo caddeeyo iyo umuurtiina umuurteenna masaalixdeeda yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa hula ilaahay liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo mu'miniinow sharaa'ica diinikum meesha ku qadarin diintiina sharaa'icdeeda iyo wa masaalixa umuurikum umuurtiina masaalixdeeda inuu idiin caddeeyo sidaasaa ilaahay doonaya iyo wayahdiyakum alla inuu idinku hanuuniyo sunana aladiina kuwii jiradkoodii owdha ilaahay min qablikum idinka hortiinna ahaaday iyo wayahdiyakum owdha ilaahay alla inuu idinku hanuuniyo sunana ladiina kuwii jidadkoodowdh ilaahay min qablikum idinkuugtiin ahaaday waxaa weeye daraa'iqa aladiina min qablikum weye in ilaahay subxaana wa tacaala idinku hanuunsho dadkii idinka horreeyey oo ambiyada ilaahay ahay iyo mu'miniinta jidadkooda idinku hanuunsho xagga taxliilka iyo xagga taxriimka oo markaas aad raacdaan taasaa ilaahay subxaana wa tacaala doonayaa iyo wayatuuba calaykum korkiina ilaahay inuu ku soo noqdo ilaahay wa tacaala haddii aad dembi gashaan ood usoo noqotaan ilaahay towbadiina uu aqbalo iyo wayatuuba calaykum ilaahay inuu idinku soo noqdo yarjica bikum weeye markaas can macsiyati uu idinka celiyo allatii kuntum calayha weeye macsida aad ku sugnaa jirteen oo ilaahay daacadiisa uu idin celiyo haddii la yidhahdo jaahiliyadii macsi ayaa lagu sugnaay oo waxaa lagu sugnaay cibaadatlawtaan ayaa lagu sugnaayo dadkii markii ilaahay subxaana watacaala sharaa ee diin u cadeeyey oo ilaahay kitaab soo dejiyey ilaahay subxaana watacaala macsida ayuu ka celiyey ilaahay daacadiisa ayuu u celiyey marka ilaahay buu yidhi subxaana watacaala iyo wayatuuba calaykum alla inuu idinku soo noqdo oo yarjica bikum can macsiyatihi allatii kuntum calayhaa weeye ilaahay uu idinka celiye macsiyadii ood ku sugnaad gasheen oo alla daacadiisa idiin celiyo maxaa yeele markii ilaahay subxaana wa diintiisa uu noo cadeeyo masaalixu umuurina uu noo cadeeyo dadkii annaga naga horreeyo wanaagsanaayo ambiyada ilaahay jidkoodina uu nagu hanuuniyo waxaa imaanaysa in ilaahay subxaana watacaala daacadiisa uu noo celiyo wallaahu allowdha ilaahay caliimun alliiku cilmila weeye ilaahay caalim ayuu idinku yahowdha ilaahay xakiimun allii fal suuban weeye ilaahay waxuu idiin maamulaayo wallaahu allowdha ilaahay caliimun allii idinku cilmila weeye oo waxa hadda ilaahay noo jidaynaayo ilaahay cilmi uu nagu leeyahay oo waxa aan nahay alla uu garanaayo ilaan ilaahay isaga ayaana abuuray taas ayaa ilaahay nooga warramayaa ilaahay inuu caliim ou nagu yahay haddana ilaahay xakiim uu yahay fii maa dabbaraw lakum ilaahay haddana waa mid fal suuban waxyaabaha u idiin maamulaayo shay walba ilaahay subxaana watacaala mawdiciisa ayuu dejinaya haddana alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wallaahu allowna ilaahay yuriiddu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum dorkiina inuu ku soo noqdo hadda waxaa loo soo celiyaa li si loogu bineeyo wayuriidu ladiina yatabicuuna shahawaat weye wallaahu allowna ilaahay subxaana watacaala yuriiddu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinku korkiina uu ku soo noqdo ilaahay towbadiina ou aqbalo wallaahu alla yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu ku soo noqdo calaykum horkiina yarjica bikum ay can macsiyatii allatii kuntum calayha ilaah daacash wayuriidu ladiina kuwiina waxay doonayaan owl ilaahay yattabicuuna raacraacaya ashahawaati shahawaat an tamiiluu inaad iilataan owl ilaahay meelan iilasho cadiiman oo weyn aad iilataan alla wuxuu doonayaa subxaanau watacaala inuu daacadiisa idiin celiyo haddana ilaahay wuxuu yihi wayuriidu ladiina kuwiina waxay doonayaan yattabicuuna raacaayowl ilaahay ashahawaati shahawaadka yahuud iyo nasaaro weyaa layidhi ama waa majuustaa layidhi kuwa dabka caabuda ama waa dadka zinaadaahoo zaaniyaalkaa ah? ilaa waxa weeye qofku xumu waxa weeye waxa uu yahay inuu kaa dhiga ayuu doonayaa qofkii wanaagsanna waxa uu yahay inuu kaa dhiga ayuu doonayaa marka dadkaas xuxumu waxay doonayaan oo shahawaadkooda raacaya in waxa weeye an inaan iilanno oon ilaahay daacadiisa ka iilanno oo xaqa aanu ka iilanno oo waxa ilaahay naga xarimo aan samayno ayagoo kale aan ahaan markaasuu dha ilaahay kuwa shahawaadkooda raacayo waxay doonayaan an tamiruu inaad iilataan ow dha ilaahay maylan iilasho cadiiman oo weyn iilasho weyn aad iilataan ood xaqa aad ka iilasiin ow ilaahay tacdiluu cala alxaqi weye xaqa aad ka iilataan weye birtikaabi maa farima calaykum weye wixii laydinka xarimo inaad samaysaan oo fatakuunuu milam ayagoo kale aad noqotiin saasay doonaayaan maxaa yeelay lianna almusiibata layidhi idaa camad haanadaa layidhi musiibadu waxaa layidhi markay caminto oo adduunka musiiba ay caminto way fuudaahaysaa halayidhi maxaa yeele hadda soomaalidan hadda sida aan eh, ku sugan haddaad aragto waa weye musiibadu meel walbay camintay markaasay wax iska caadi oo fuuday iska noqotay oo cid walba waxaa weye dhibka iska fuudaysanayo yuriidullaahu alla wuxuu doona dhaha dana ilaahay an yukhafifa cankum xaggiinna alla inuu ka fuudeeyo oo ilaahay axkaamu sharciga uu idiin taalo wa khuliqa alinsaanu insaanki waa la abuurowdha ilaahay daciifan isagoo taag daran oo laa yasbiru caninisaa'i haweenka aan ka sabraynin shahwadana aan ka sabraynin markaasaa ilaahay wax walba idiin fiideeye yuriidullaahu alla wuxuu doonaa doonahw ilaahay an yukhafifa cankum alla inuu idinka fuudeeyo wax walba wa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuurowdha ilaahay daciifan isagoo daciifa marka cillay u noqonaysaa yuriidullaha an yukhafifa cankum marka waxaa weeye casharkeen intaasuu ka egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu